بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد وجوب اقتران جواب الشرط jawaabu shardigu inuu la xidhiidsado bilfaaifa waajibnimadeeda ayaan halkan ku arki doonaa waxa weeye jawaabkii jawaabu shardiga ahaa ayaa toddoba jeer jumlo noqonaya hadduu jumlo noqdana fa baa lagama maarmaan noqon kolkaa aadaadkii waa isla labiyo tobankeenni intii kitaabkaan ku soo marnay ficlu shardigiina waa isla lixdeennii aan soo marnay jawaabkii unbaa toddoba jeer fa qaadanaya toddobada jeeree jawaabkuu fa'da qaadanayo waxa ugu horeeya maalan jumla ismiya haddaba kownuljawaabi jumla ismiya haddaynu aragno kownuljawaabi jumla ismiya jawaabku hadduu jumla ismiyaba noqdo kownuljawaabi jumla ismiyaba hadduu jawaabku noqdo jumlo ismiye aba hadduu jawaabku noqdo waxa lagama maarmaana fe inaynu ku darno ayaa lagama maarmaan ah waynu arki doonaa biidn اllaahi tacaala wujuubu iqtiraani jawaabi shari jawaabu shardiga la xidhiidhsigiisa waajibnimadeeda bilfaa'i uu la xidhiidhsado waa toddoba jeer kow toddobada jeerna sidan ayay u qormayaan waa idaa kaana aljawaabu markuu jawaabku yahay jumlatan jumlo ismiyatan ismiye ah sida in jaaa hadduu yimaado sadiiqii saaxiibkay fa ana usaafiru anigu safar baanu baxayaa haddaba ereyga labada ficil jasminayaa waa in ficlu shardiguna waa jaaa oo maadi buu noqday jawaabkii waa ana usaafiru oo jumla ismiya ah fa'daasaa lagama maarmaan ah wa kamaa qaala ashaaciru siduu gabayaagu yidhi oo kaleba weeye ninka gabayaagi ihi muxuu yidhi ومن تنكن العلياء همات نفسه فكل الذي يلقاه فيها محببون ومن تكن ننك أي أهاته العلياء سرينت همة نفسه نفتيس وحي كفكريسه فكل الذي متكسته oo yalqaahu uu la kulmo fiihaa iyada dhexdeeda muxababun waa mid la jeclaysiinayo un haddaad adigu wax sare ku fikirayso dhib kastoo kula kulmaaba waad jeceshahay haddaba ereyga labada ficil jasminayaa waa man ficlu shardigii waa ta kun oo ficil mudaaric oo saxiixulaakhira ah jawaabkii waa jumla ismiya oo kulluladii waa mubtade khabarkiisuna waa muxababunta dambe jumla ismiyadaa fa baa u waajibtay oo lama odhan karo uun waman takun ilcaliyaau himata nafsi kullu ladii lama odhan karo fakullu ladii baa lagama maarmaana kol haddii jawaabkii jumla ismiya uu noqday mubtade iyo khabarkiisiiya waxa lagama maarmaan ah oo daruuriya fa in lagu daro qodobka labaad waa idaa kaana aljawaabu jumla alabiya innaga saddex bay halkaasi inoo qoran tahay saddex maaha waa labaadoo waman takun ilcaliyaau tusaale ahaan ayay ahayd idaa kaana aljawaabu jawaabku markuu noqdo jumla dalabiya jumlo dalabiya hadduu jumlo dalabiya noqdo dalabiga amarkaa iska soo gelaya oo nahyigaa iska soo gelaya maalan waxaan ku odhanayaa in jaaa almucallim war hadduu macallinkaaga yimaad bal hadda u fiirso in jaaa almucallim war hadduu macallinkaaga yimaado in jaaa almucallim hadduu mucallimku yimaado faskut aamus u fiirso faskut war bal aamus ereygan uskut ihi waxa wey jawaabkii amar dalab buu noqday de waa jumla dalabiya oo amara maxaa lagama maarmaana markaa baa lagama maarmaana lama odhan karo in injaa mucalimu skut lama odhan karo waa mamnuuc weeye waa inaad injaa mucalimu faskut idhaahdaa markaa qodobka labaad idaa kaana aljawaabu jawaabku markuu yahay jumla dalabiya jumla dalabiya milu qowli illaahi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeye wain kuntum haddii ad tihiin junuban kuwa wada junuboo janaabo leh fadaharuu soo maydha haddaba ereyga labada ficil jasminayaa waa in ficlu shardiguna waa kaana jawaabkuna waa jumlada ah fadaharuu ee dalabiyada ah qaala tacaala alle ayaa yidhi yaa ayuha nebiyu nebiyow qul waxaad ku tidhaa liaswaajika xaasaskaaga in kuntunna haddaad tihiin turidna alxayaata adunyaa nolosha gaaban kuwa raba wasiinataha iyo quruxdeeda fatacaalayna kaalaya umatickunna waan idiin raaxayn wa usarixkunna waanan idin sii dayn saraaxan jamiilan sii dayn wanaagsan haddaba in kuntuna intaasaa laba ficil jasminaysaa ficlu shardigeegu waa kaana jawaabkuna waa jumla dalabiya oo fatacaalayna ah fatacaalayna waa kaalaya oo amar oo kale amar weeye kolka fatacaalayna fadaasaa waajibtay saddex idaa kaana aljawaabu jumla ficliya oo ficluhaa masbuuqun biqad halkaa sideed baa inoo qoran sow sideed ma aha sideeddaasi waa saddex idaa kaana aljawaabu jawaabku hadduu noqdo jumla ficliya jumlo ficliyeah oo ficluhaa ficilkeega masbuuqun biqad hadduu jawaabku jumlo ficliyaa oo ficilku qadba uu wato uu noqdo fa baa u waajibaysa maalan waxaad odhanaysaa waxaad odhanaysaa qad markaan doonayno waxaad odhanaysaa maalan in tajtahid war haddaad dadaasho in tajtahid war haddaad dadaasho faqad aflaxta anaa ku idhi inaad liibaantay faqad aflaxta war waad liibaantayba faqad aflaxta haddaba markaan idhaahdo in tajtahid faqad aflaxta ereygan aflaxta waa jawaabkii sababta fa'dani ay ugu waajibtay waa qadan qadba hadduu jawaabku qaato waxaa lagama maarmaan ah inuu qaato fa inuu qaato idaa kaana aljawaabu jawaabku markuu yahay jumla ficliya jumlo ficliyaah oo ficluhaa ficilkeega masbuuqun biqad qad lagala hormaray milu qaala tacaala alle ayaa yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen in yasriq haddii uu xado faqad saraqa waxaa xaday akhun akhun walaal lahu uu lahaa min qablu horay faqad saraqa saraqa maxaa loogu daray dee qad bay qaadatay qaala tacaala alla waxaa kaluu yidhi waman yuslim wajhahu ninka wejigiisa u jeediya ilallaahi ilaahay u hogaansiiya wahwa muxsinun isagoo samafala ah faqad istamsaka wuxuu ku dhegay bilcurwati lwidqa xadhig aad loogu kalsoon yahay wa ilallah xagga alluun bayna ahaatay caaqibatu lumuur umuurta ciribteedu ereyga labada ficil jasminayaa waa man ficlu shardigu waa yuslim jawaabkuna waa faqad istamsaka jumlada fadu xaggay uga timid dee fa qad buu qaatay qaala tacaala alle waxaa kaluu yidhi waman yacsi llaaha alle ka caasiya wa rasuulahu rasuulkiisana ka caasiya faqad dalla waa lumay dalaalan mubiinan si cad buu u lumay qaala tacaala alle ayaa yidhi waqihim ilaahw ka ilaali asayi'aati xumaha ilaahw ka ilaali wamantaqi kaad ka ilaaliso asayi'aati xumaha yowmaidin maalintaa faqad raximtahu ilaah waad u naxariisatay waa qadii wadaalika kaasi huwa alfawsu alcadiim waa liibaanta weyn qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yatawalla qofka jeedsada fa ina allaha ilaahay huwa alghaniyu alxamiid waa mid aad iyo aad hani u ah oo xamiidna u ah nambarkaa ma arkaysaa waman yatawalla fa ina allaha huwa alghaniyu alxamiid tusaalihiisu waa nambarkii koobaad halkeennan kuma haboono qadii jirto laakiin jumla ismiya buu inaga noqday fa ina allaha huwa alghaniyu alxamiid waa jumla ismiya oo qaybtii qada ayuu tusaalahani ku jiraa laakiin qaybtii hore ayuu ku jiraa qodobka afraad waa sax afartani halkan afartani sax bay ugu jirtaa ilan sideedii hore ayaynu saddex soo nidhiye idaa kaana aljawaabu jawaabku markuu yahay jumla ficliya jumlo ficliyaa ah, oo ficluhaa ficilkeega masbuuqun bimaa ficilkii hadduu maa ka bilowdo maaba hadduu ka bilowdo waxaad odhanaysaa waarniyow in takhruj ila suuq haddaad suuqa u baxdo in takhruj ila suuq oy haddaad suuqa u baxdo in takhruj ila suuq haddaad suuqa aado ila suuq suuqaba haddaad u baxdo famaa akhruju famaa akhruju ilayhi anigu u bixi maayo famaa akhruju akhrujudanma inaad jasminaysa moodaysaa war waad iska rafcinaysaa famaa akhruju ilayh ilan jumlada idil ayaa jawaabahe famaa akhruju ilayh haddaba maxaa fa'dan keenay jawaabkiibaa maa ka bilowday kol hadduu maaba ka bilowdo ama mudaaric ha ahaada ama maadi ha ahaadee fa baa u waajibaysa waana qodobka afraad idaa kaana aljawaabu jawaabku markuu yahay jumla ficliya jumlo ficliye ah oo ficluhaa ficilkeyga masbuuqun laga bilaabay bilan laga bilaabay sida indaaca kitaabii kitaabkaygu hadduu dayacmo falan akuuna kaslaa waxaan doonayay qodobka afraad idaa kaana aljawaabu jumla ficliya oo ficluhaa masbuuqun bima sida in rasabta haddaad dhacdo filimtixaani imtixaanka haddaad dhacdo famaa uciinuka bacdahu kuu kaalmayn maayo imtixaankaa kadib waa famaa uciinuka oo maadaasaa facda keensatay qodobka shanaad idaa kaana aljawaabu jawaabku markuu yahay jumla ficliya jumlo ficliye ah, oo ficluhaa ficilkayga masbuuqun bilan lan laga bilaabay sida indaaca hadduu dayacmo kitaabii kitaabkaygu falan akuuna noqon maayo kaslaana nin wahsada noqon maayo hadda jumladii imika lan baa laga bilaabay jawaabka falan akuunadaa weeye lix idaa kaana aljawaabu jawaabku markuu yahay jumla ficliya jumlo ficliyeah oo ficluhaa jaamidu ficilkuu jaamida sida bi'siya nicma sida intaqul haddaad tidhaa alkadiba been fa bi'sa xuma maa taquulu waxaad leedahay intaqu lilkadiba been haddaad ku qawsho fabisa maa taquul alla xumaa waxa aad ku qawlaysa fa'dani xaggay ka timid jawaabkiibaa ficil jaamid oo biisaa ka bilowday qodobka toddobaad idaa kaana aljawaabu jawaabku markuu yahay jumla ficliya jumlo ficliye ah oo ficluha ficilkeega masbuuqun laga bilaabay bixarfi tanfiisi xarfu tanfiis lagala hormaray in kunta caaqan haddaad caaq ku noqoto calaa waalidayka labadaada waalid fasatandamu daalika waad ka qoomamoon doontaa fasatandamu daalika fasatandamu maxaa fa'da keenay ficilka ayaa siin ka bilowday fasatandamu siin ayuu ka bilowday insha allah culima waxaa jira toddobada mas'alo ee jawaabka fa uu u baahan yahay waa toddobadaa jeer haddaba aadaatu shardiguu tiro badan yahay innaga kitaabkeenna laba ayaa inoo qoran labadaa waxaa lagu dhufanayaa aadaatu shardi jawaab ficlu shardiga oo lix ah ayaa lagu dhufanaya labiyo tobanuun lix ku dhufo labiyo tobanuun lix ku dhufo labiyo toban haddii lix lagu dhufto maxaa soo boodaysa labiyo toddobaatan labiyo toddobaatankaa waxaad ku sii dhufanaysaa toddobadan meelood ee jawaabku uu facda qaadanayo maalan cashirka yari intuu noqonaya ayaan ogaanaynaaye labiyo toddob labiyo toddobaatan labiyo toddobaatan waxaad kusii dhufanaysaa toddoba shan boqol iyo iyo afar miyaa labiyo toddobaatan toddoba marka lagu dhufto labiyo toddobaatan toddoba lagu dhuftay an boqol iyo afar intaa ayuu cashirkeenani ku salaysan yahay markaa an boqol iyo afar ayuu ku salaysan yahay sababtuu ugu salaysan yahay waxa weeye ereygan labada ficil qaadanaya inbuu noqon karaa in hadduu noqdo ficlu shardigii lix buu noqonay shantii ficil mudaaric iyo xabadii maadiga ahay jawaabkuna toddobadan uu noqonaya dee markaa toddobadaa fada qaadan man buu noqonaya maabuu noqonaya mahmaa buu noqonaya haakada atamriin اlawal layliska koobaad laylisyada ayaynu halkana ku arki doonaa atamriin اlأwal layliska koobaad bayin waxaad caddaysaa sababa iqtiraani jawaabi الshardi jawaabu shardigu la xidhiidhsigiisa bilfaa'i fa uu la xidhiidhsanaya waxa sababta u ah adaan kuu dayni anuuan macnaynaya una adaan kuu dhaafaya qaala tacaala alle ayaa yidhi kuluu cuna min ayibaati maa kii kiisa wanaagsan rasaqnaakum aan idinku arsaaqnay walaa tadqow fiihi ha ku xadgudbina fayaxilla calaykum idinku soo dego aqadabii cadhadaydu waman yaxlil calayhi qadabii cadhadaydu kay ku degtaa faqad hawaa waa kaasi u baadiyoobaya faqad hawaa fadaa maxaa keenay markaa qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi wain muntu falinsaanu labudda mayituun wain daalat اlayaamu wanfasaxa alcumru wain mutu haddaan geeriyoodo falinsaanu insaanku laabudda lagama maarmaan meyitun waa kii dhimanaya kolley dadku waa dhimanayaan wain daalad haba dheeraadaan alayaamu maalmuhu oo wanfasaxa alcumru cumriga ha loo ballaadhiye waynmutufa alinsaanu maxaa fadaa keenay bay ka dhigan tahay qaala tacaala ilaahay baa yidhi man acrada canhu ninka ka jeedsada fainahu yaxmilu wuxuu qaadi yowma alqiyaamati wisraa fainahu maxaa fadaa keenay qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yacmal ninka sameeyo min asaalixaati saalixaat wahwa mu'minun isagoo iimaan leh falaa yakhaafu ka baqi maayo dulman dulmi iyo walaa hadman toona falaa yaaafu maxaa keenay falaa yakhaafu halkaa ardaygu waa laga yaabaa masalada inay aad uga qarsoonto falaa yakhaafuda culimmadu waxay yidhaahdeen huwa baa qadaran fa huwa laa yakhaafu baa qadaran jumla ismiya si ay u noqoto ilan haddii kale sababihii toddobada ahaa heli mayside fa huwa laa yakhaafu qaala tacaala alle ayaa yidhi waman acrada kaka jeedsada can dikrii cuskayga fa ina lahu waxaa u sugnaaday maciishatan nolol dankan ciiriya wanaxshuruhu waanu keenaynaa yowma alqiyaamati acma qaala tacaala alle ayaa yidhi wain tasbiruu haddaad sabirtiin watataquu alle aad ka baqdiin faina daalika kaasi min casmi alumuur waa umuurta loo qasto faina daalika qaala tacaala alle ayaa yidhi faman itabaca ka raaca hudaaya hanuunkayga falaa yadilu baadiyoobi maayo walaa yashqa ayaan darnaanan maayo falaa yadilu waa falaa yakhaafudii horo kaluun qaala tacaala alle ayaa yidhi qul waxaad tidhaa yaa ayuha aladiina kuwa haaduu yahuudoobayow in zacamtum haddaad sheeganaysiin annakum idinku wliyaauullah ilaahay owliyadiisa inaad tihiin min duuni naasi dadka la'aantii fatamanow bal tamaniya almowta geeri in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysiin fatamanow maxaa fa'dan keenay qaala tacaala alle ayaa yidhi in tatuuba ila allah ilaahay haddaad u towbo keentiin faqad saqad waxaa leexatay quluubukuma quluubtiinni wain tadaahara calayhi haddaad isku soo kaalmaysatiinna fa ina allaha huwa mowlaahu ilaahay baa mowlihiisa oo u hiilinaya wa jibriilu jibriil baa u hiilinaya wa saalixu lmu'miniin mu'miniinta kii kuwooga wanaagsan baa u hiilinaya waalmalaa'ikatu malaa'igtuna bacda daalika intaa kadib dahiir way u kaalmaynaysaa faqad saqad maxaa keenay fa ina allaha maxaa keenay faaha qaala tacaala alle ayaa yidhi qul waxaad tidhaa ara'aytum iga warrama in ahlakaniya allaahu ilaahay hadduu i halaago waman maciya kuwa macayga ana hadduu i halaago oo uu hadduu halaago aw raximanaa ama uu noo naxariisto faman yujiiru yaa badbaadini alkaafiriina gaalada min cadaabin aliim cadaab xanuun kulul yaa ka badbaadi faman fadu xaggay ka timid qaala tacaala alle ayaa yidhi qul waxaa tidhaa ara'aytum iiga warrama in asbaxa hadduu ahaado maa'ukum biyihiinnu qowran kuwa gudhay faman ya'tiikum yaa idiin keeni bimaa'in maciin ilbiyaa oo macaan faman ya'tiikum fa'dani xaggay ka timid icraabu ljumali jumlooyinka icraabkooga ayaan halkan ku arkaynaa alwaaqicati ee dhacday jawaaban jawaab jumlooyinka jawaabka dhacay ayaa lagaa rabaa culimo halkan inaan haddana aynu qiimayno amase aan ka hadalno icraabu ljumal alwaaqica jawaaban eeg waan iska akriyaynaauno kol haddii uu inoo qoran yahay adaa soo xifdiyaya anna waxaan kuugu akhriyayaa inaad inaynan dee ka boodinuun wa la macnaynaya meeshii kuma jire in jaaa sadiiqii fa ana usaafiru in xarfu shardin in xarfu sharطi jaazimu tajzimu ficlayni alأwalu ficlu shardi waثani jawaabuhu wajazauhu mabniyu calى الsukuun jaءa ficil maadi mabniyu calى اlfatxi fi maxali jazmin ficlu sharطi lin sadiiqi faacilu jaءa marfuucu calaamaةu rafcihi adama almuqadara calى akhirihi manca min ظuhuriha ishtiغaalu اmaxal bxarakati اlmunaasaba wahuwa mudaaf walyaau damiir mutaصil lmufrad اlmutakalim mudakara kana aw muanaثa mabniyu calى الsukuun fi maxali jar mudaafun ilayhi faana alfaaءu raabidaة waaqicaة fi jawaabi shardi mabniyu calى اlfatxi ana damiiru lilmutakalim mudakara kana aw muanaثa mabniyu calى الsukuun aw mabniyu calى الفتح الألف إما للإطلاق أو لتحسين الخط أو للفرق بين أنا وأن أو للوقف والوقف عليه كذا في محل رفع مبتدا أسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر وجوب تقدير أنا أنا ضمير للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا مبني على السكون أو مبني على الفتح الألف إما للإطلاق أو لتحسين الخط أو للفرق بين أن وأنا أو للوقف والوقف عليه كذا في محل رفع فاعل جملة يسافر من الفعل والفاعل في محل رفع المبتدا فجملة أنا من المبتدا وخبري في محل جزم جواب الشرط لإن su'aalaha tooskaana halkan aan eegno alqismu اlأwal dac waxaad dhigtaa khadan xariiq taxtaljaazimika wax jasminaya wa ficlo shardi iyo ficlu shardigiisa wa jawaabo shardi iyo jawaabu shardigiisa fii yeli halka soo socota qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yacmal ninka sameeya min asaalixaati saalixaat min dakarin isagoo lab ah ow unha ama dhadiga wahwa mumin fa ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna waxay geli doonaan aljanna walaa yudlamuuna naqiiran wax yarna laga dulmin maayo qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yatabadel qofka bedel qaata alkufra gaalnimo biliimaan ka bedel qaata faqad dalla wuu lumay sawaa asabiil jidka saxda abuu ka lumay qaala tacaala alle ayaa yidhi waman kafara ninka gaalooba fa umaticuhu waanu raaxayn qaliilan in yar uma adaruhu waxaan u dhibaato gelini ilaa cadaabi innaar wabi'sa xuma almasiiru meelloo noqdaa qaala tacaala alle ayaa yidhi waman tadawaca khayran khayr ninka siyaadsada fa ina allaha ilaahay baa shaakirun u mahadnaqaya caliimun cilmina uley qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yubadil ninka bedesha nicmat allahi ilaahay nicmadiisa min bacdi maa kii kadib jaaatu u yimtimid faina allaha ilaahay shadiid lciqaab ciqaabkiisa ayaa daran qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yatacada qofka gudba xuduud allah xuduuda ilaahay fa ulaa'ika kuwaasi hum aalimuun iyagunbaa aalimiina qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yafcal dalika ninka sidaa sameeya faqad dalama nafsah naftiisii buu dulmiyey qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yu'ta alxikmata xikmad qofka la siiyo faqad uutiya khayran kaiiran khayr ballaaran baa la siiyey qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yakfur biaayaati illah aayadaha ilaahay qofka ka gaalooba fa ina allaha ilaahay sariicu lxisaab xisaab deg ayuu leeyahay qaala tacaala alle ayaa yidhi laa yatakid ilmu'minuun mu'miniintu yayna ka dhiganin alkaafiriina gaalada awliyaaa min duuni lmu'miniin mu'miniinta la'aantii waman yafcal dalika ninka sidaa sameeya falaysa min allaahi alle xaggiisa uma aha fii shayin shay ilaa an tattaquu minhum inay ka baqayaan tuqaatan tuqyo iyo iska ilaalinun ay u samaynayaan mooyaane wayuxadirukum allah ilaahay baa idinka digaya nafsah wa ila allaahi xagga alluunbuuna ahaaday almasiir halka loo noqonaya qaybta labaad dac waxaad dhigtaa khadan xariiq taxta aljaazimika wax jasminaya wa ficlo shardi ficlu shardiga wa jawaabo shardi jawaabu shardiga wa cayin cadde calaamata jasmihima calaamatuljasmahooga fii maa yaati intaa yarunbuu kaga duwan yahay layliskii hore qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yabtaqi qofka raadiya hayra alislaami islaamka hayrkii diinan diinnimo falan yuqbala minhu laga aqbali maayo wa huwa isagu fi laakhirati aakhiro min alkhaasiriin dadka khasaaray buu ku jiraa qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yactasim billaah ilaahay qofka xajista faqad hudiya waa la hanuuniyey ilaa siraatin jid baa lagu hanuuniyey mustaqiimin toosan qaala tacaala alle ayaa yidhi wamaa kaana linabiyi nebi uma aha an yaqulla inuu ka faa'iido waman yaklul qofka ka faa'iidaysta ya'tii wuxuu la imani bimaa cafwa wamaa kaana linabiyi nebi uma aha an yaqulla inuu khaa'imo kelmadda halla macaani badan bay af carabiga leedahay wamaa kaana linabiyi nebina uma aha an yaqulla inuu khaa'imo waman yaqlul qofka khaaima yacti wuu la imanay bimaa alla wuxuu khaaimo yowma alqiyaama qiyaamada uma tuwafaa kullu nafsin naf waa loo oofin maa kasabad waxay shaqaysatay wahum iyaga laa yudlamuun lama dulmiyayo qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yanqalib qofka waman yanqalib qofka noqda calaa caqibayhi cidhib cidhib qofka u noqda falan yadura allaha ilaahay ma dhibayo shay-an shayna wasayajzi llaahu ilaahay baa abaaliini ashaakiriina kuwa mahadnaqaya qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yafcal daalika ninka sidaa sameeya cudwaanan u sameeyo cudwaan iyo xadgudub waulman iyo ulmi fasawfa nuslihi waxaanu gelin doonaa naara naar wa kaana daalika kaasi wuxuu ahaaday cala allaahi alle dushiisa yasiiran midu sahlan qaala tacaala alle ayaa yidhi waman kaana haniyan qofka qaniya falyastacfif hays dhowro waman kaana faqiiranka faqiirkiihi falyakul bilmacruuf wanaag waxa uu cuno qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yakun ishaydaanu shaydaanku kuu u ahaado lahu isaga qariinan fasaaa xumaayay qariinan saaxiibnimo u xumaa qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yushrik billaahi ilaahay qofka u shariig yeela faqad iftaraa wuxuu iftirooday iman cadiiman dembi weyn qaala tacaala alle ayaa yidhi dalika kaasi amrullaahi waa ilaahay amarkiisii anzalahu ilaykum uu idiin soo dejiyey waman yataqi illaha allaka ka baqa yukafir canhu waa ka dhaafayaa sayi'aatihi xumaha wayucdim lahu ajran ajrigiisana waa weynaynaya qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yataqi illaha allaka ka baqa yajcal lahu wuxuu u yeeli min amrihi amarkiisa yusra iyo fudayd qaybta saddexaad cayin waxaad soo saartay aljaaim iyo ficla shari fii maa yeli jaazimka iyo ficlu shardiga uun qaala tacaala ulaaئika kuwaasi aladiina waa kuwa lacanahum اllah alle uu lacnaday waman yalcan ilaahu alle kuu lacnadana falan tajida lahu u heli maysid nasiiran cid u heelisa qaala tacaala waman yuqaatil fii sabiili اllah jidka alle ka u dagaal yimaada oo u dagaalama fayuqtal la dilo ow yaqlib ama xoog badnaada fasawfa nutihi waxaan siin doonnaa ajran cadiiman qaala tacaala waman tawala ninka jeedsada famaa arsalnaaka calayhim kuumaan aan dirin xafiidan inaad ilcaliso qaala tacaala waman yudlil illaahu alle kuu lumiyo falan tajida lahu u heli maysid sabiilan jid saxa qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yacsi allaha ilaahay ka caasiya warasuulahu wayatacadda ka fogaada xuduudahu yudkhilhu wuxuu gelini naaran khaalidan fiiha walahu waxaana u sugnaatay cadaabun muhiin cadaab duleeye ayaana u sugnaaday qaala tacaala alle wuxuu yidhi wadkuru llaha ilaahay xusa fii ayaamin maalmo macduudaatin la koobay faman tacajala ka degdega fii yowmihi laba maalmood falaa ima calayhi dembi uma aha waman ta'ahara ka habsaamana falaa ima calayhi waa liman itaqaa qofka alle ka baqaya wataqu llaha ilaahay ka baqa waclamuu waxaad ogaatiin annakum idinku ilayhi xaggiisa tuxsharuuna in laydin soo xashin doono qaala tacaala alle ayaa yidhi waman qatala mu'minan mu'min qofka dila khaa'an gef فتxriiru رaقabaةi qoor waa inuu xoreeyo muminatin muؤminada wadiyat iyo mag musallamat loo dhiibayo ilىa ahlih qaala tacaala ilaahay baa yidhi waman yaqtul ninka dila mu'minan mutacamidan isagoo u kasaya fajazaa'uhu jahannamu waa jahannama jazihiisu khaalidan fiiha waa ku waaraya waqadiba allahu calayhi allah u cadhooday walacanahu waana lacnaday wa acadda lahu cadaaban cadiiman cadaab kululna waa loo diyaariyey qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yakhruj ninka ka baxa min beytihi gurigiisa muhaajiran isagoo hijroonaya ila allahi ilaahi iyo warasuulihi uma yudriku uu soo haleelo almowtu geeridu faqad waqaca ajruhu ajrigiisu wuxuu ku dhacay cala allahi alle dushiisa wa kaana allahu alle wuxuu ahaaday hafuuran raxiiman mid dembiga dhaafa aadna u naxariista qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yagsib qofka kasbada khatii'atan geb ow isman amase dembi uma yarmi bihi ku ganag berii'an qof beri'a faqad ixtamala wuxuu qaadayaa buhtaanan cadiim buhtaanan buhtaan been abuurasho wa iman mubiinan iyo dembi cad qaybta afraad culimo waa qaybteennii afraad qaybta afraad waxaa laynaga doonayaa cayin aljaazim jaazimkaad soo saari wa jawaabo shardi ka hore wuxuu ahaa ficlu shardiga fii maa yeli waman yafcal daalika ninka sidaa sameeya ibtiqaaa mardaat illahi ilaahay raalli ahaanshihiisa isagoo raba fasawfa nuutiihi waxaan siin doonaa ajran cadiiman ajri ballaahan qaala tacaala waman yacmal ninka sameeya suu'an xumo ow ydlim ama dulmiya nafsahu uma ystakfir illaha ilaahay dembi dhaaf weydiista yajid illaaha ilaahay wuxuu ka helayaa afuuran raxiiman qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yushrik bilah ilaahay ka u shariig yeela faqad dalla waa lumay dalaalan baciidan baadi qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yattakhid shayطaana shayطaanka kaka dhigta weliyan min duuni illaahi ilaahay sokadiisa faqad khasira wuu khasaaray khusraanan mubiinan qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yakfur ninka gaalooba bilaahi ilaahay ka gaalooba iyo wamalaa'ikatihi iyo wakutubihi iyo warusulihi iyo walyowmi alaakhir faqad dalla waa lumay dalaalan baciidan baadi qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yastakif ninka iskibriya can cibaadatii iska kibriya wayastakbir iskibriya fasayaxshuruhum ilayhi xaggiisa ayuu usoo xashrin jamiican gebi ahaan qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yakfur biliimaani iimaanka ninka ka gaalooba faqad xabita camaluhu camalkiisu waa baaba'ay wa isagu fi laakhirati aakhira min alkhaasiriin dadka khasaaraybuu ku biiraya qaala tacaala alle ayaa yidhi waman axyaaha ninka nooleeya fakaanama axya nnaasa dadka inuu nooleeyey baabaad moodaa jamiican gebi ahaan qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yurid illaahu alle kuu doono fitnatahu inuu fitneeyo falan tamlika lahu u hanan maysid min allah allahi xagga alle shay-an shayna qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yatawalla allaha ilaahay ka tawaliya wa rasuulahu iyo rasuulkiisa iyo waladiina aamanuu kuwa dee ilaahay rumeeyey fa ina xisb allahi ilaahay xisbigiisu hum lghaalibuun iyagunbaa guulaysanaya waa xisbigii alla ayay ka dhigan tahay markaa qaybta shanaad cayin aljaazim jaazimkaad soo saari wa jawaabo shari jawaabu shardigana waad soo saari fii maa yeli qaybtani layliska ka horreeyey oo kalun weeyaan waxba kuma kala durnaa qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yuwallihim qofka jeedsada jeediya yowmaydin maalintaa duburahu dabadiisa ilaa mutaxarifan nin xeeladaysanaya liqitaalin dagaal ueeladaysanaya inuu yahay mooyaane oo mutaxayizan ama ku biiraya ilaa fiatin gruubkana ku biiraya mooyaane faqad baaa wuxuu la noqday biqadabin cadho min allahi xagga alle ka ahaatay wa ma'waahu halkuu u noqonayaana jahanamo weeye wabisa xuma almasiir meel loo noqda qaala tacaala alle ayaa yidhi waman qutila kala dilo madluuman isagoo la dulmiyayo faqad jacalnaa liwaliyihi weligiisa waxaanu u yeelnay suldaanan awood oo falaa yusrif fi lqatli ku xadgudmi maayo dilka inahu kaana wuxuu ahaaday mansuuran mid loo hiilinaye qaala tacaala alle ayaa yidhi waqul ilxaq waqul waxaa tidhi alxaqu xaqu min rabbikum buu ka ahaaday faman shaaa ka doona falyu'min iimaan ha yeesho ha rumeeyo waman shaaa ka doonaana falyakfur ha gaalooba ina anagu actadnaa waxaanu u diyaarinay lilaalimiina aalimiinta naara naar axaada bihim uu ku koobayo suraadiquhaa suraadiqeega ayaa koobaya dhinac kasta ayuu rabbi kaga keenaya ayuu ku koobaya wain yastakiiu hadday gulmad iyo gargaar dalbaan yuqaasu waxaa loogu gargaaray bimaa'in biyo kalmuhli oo kale ah dee kuwaa baylka oo kale ah yashwi wujuuha waxay solayaan wejiyada bi'sa xuma asharaabu shara wasaa'at xuma murtafaqan meel murtafaqa oo dee dib loogu noqdana xuma qaala tacaala alle wuxuu yidhi ama naxariis iyo dee raxmad laga dalbo qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yaatihi qofka yimaada mu'minan qad camila isagoo soo sameeyey asaalixaat fa ulaa'ika kuwaa lahum waxa u ahaaday addarajaat alculaa qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yaxlil calayhi qofku ku dhaco qadabi cadhadaydu faqad hawa qofkaasi baadi ayuu noqonayaa isna qaala tacaala alle wuxuu yidhi waman yacmal ninka sameeya min asaalixaati saalixaat wahwa mu'minun isagoo iimaan leh falaa yakhaafu dulman walaa hadma aayadda amalaha waan soo marnay falaa yakhaafu dulman walaa hadman inaan soo marnaan u malaynaya mise waa aayad kale qaala tacaala alle wuxuu yidhi waman acrada kaka jeedsada can dikri xuskayga fa inna lahu waxa uu ahaaday maciishatan dankan nolol cidhiidhiya wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma qiyaamadana isagoo indhoola ayaan keenaynaa qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yaquul minhum ninka yidhaahda isagoo iyaga ka tirsan inii ilaahun baanahay min duunihi ilaahay sokadii fadalika kaa najzihi jahannam jahannamaan ku abaalinayna kadalika saasoo kale najzi aalimiin qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yuhin illaahu alle ku ihaanaysto famaa lahu uma aha min mukrimin cid sharfin karta in allaha ilaahay yafcalu wuxuu sameeyaa maa yashaa qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yadcu maca allaahi ilaahay maciisa ka barya ilaahan aakhare ilaah kale oo laa burhaana lahu burhaan aan ayna u ahaan bihi isaga fainamaa xisaabuhu cinda rabbih xisaabtiisu rabbigii agtiisay ahaatay inahu ilayhay inahu shanigu waxa weeye laa yuflixu lkaafiruun gaaladu kolley ma guulaystaan oo guulma gaadhaan qaybta lixaad waa qaybta ugu dambeeya cashirkeennan waxaa lagu leehay cayin aljaazim wa jawaaba shardi fii maa yeli eeglayliskaasi cunwaan intan ka duwan buu leeyahay dabcaddeennii aani dabcaddii aan daabaca idhi unwaankaasi wuu ka duwanaa labadan cunwaan isku xigaaba way ka duwanaayeen kan waman yafcal ninka sameeyo daalika sidaa yalqa ahaaman dembiye waaweyn buu la kulmi waman yuslim wajhahu wejigiisa ka u ila allahi wahuwa muxsin faqad istamsaka wuxuu qabsanayaa bicurwati اlufqa wa ila allahi xagga alluun bayna caaqibat اlumuur qaala tacaala baa yidhi waman yacsi allaha ilaahay ka caasiyo iyo warasuulahu faqad dalla wuu lumay dalaalan mubiinan baadicad qaala tacaala baa yidhi waqihim sayi'aad ilaahow sayi'aadka iyo xumaha ka ilaali waman taqi sayi'aat sayi'aadka kaad ka ilaalisa yowmaidin maalintaa faqad raximtahu waad u naxariisatay qaala tacaala ilaahay baa yidhi waman yatawalla ninka jeedsada faina allaha ilaahay huwa alghaniyu alxamiid hani weeye qaala tacaala ilaahay baa yidhi waman yuumin billaahi ilaahay ka rumeeya yahdi qalbahu qalbigiisu hanuunin wallahu ilaahay bikulli shayin caliim qaala tacaala ilaahay baa yidhi waman yataqi llaha alle ka baqa yajcal lahu mahrajan mahraj buu u samayn qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yacmal ninka sameeya midqaala daratin oo shabran an yarahu wula kulmi doona qaala tacaala alle ayaa yidhi waman yataqi llaaha ilaahay kaka baqa yajcal lahu min amrihi yusran amarkiisao dhan buu u fudaydini qaala tacaala alle ayaa yidhi daalika kaasi amrullaahi waa ilaahay amarkiisii anzalahu ilaykumuna idiin soo dejiyey waman yataqi llaaha alle kaka baqa yukafir canhu sayi'aatihi sayi'aadkiisuu ka dhaafi wa yucdim lahu ajraa ajrigiisana wuu weynin layliskaa u dambeeya gebi ahaanba kuma jiro kitaabka oo waynu ka saarnay markii la daabacaye qoladii baan ka saarin layliskan haddaan dhameeye u dambeeya kitaabka gebi ahaan idhooguma jiro in laga saaro weeyaan gebi ahaan kitaabka waa layliskaa lixaad dhibaato male laakiin waa laga maarmaya laylisyada horaa lagaga maarmaya sidaa darteed layliska lixaad dhammaantan waa loo baahayo waa jawaasimtan aan ka hadlayno uun laakiin laylisyada inaga horeeya ayaa inagaga filan barta ayuu inoogu joogaya wallaahu tacaala aclaa wa aclam halkaa ayuu cashirkii inoogu dhammaaday